والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray cawaaridii muktasabada ahayd sida caaridkii sukriga iyo sakhraamidda ayaynu haynin marka wixii fuqahadu ay ka qabeen iyo waxay kala deliishadeen iyo kii raajixa uu arkaya sheekhu ayuu inoo soo sheegay halkana qawaaniinta wadciga ah bal waxa ay ka qabto siiba labada qaanuun ee ciraaqiyo masar ee in badan inoo soo qaato ayuu markaa halkan aynu ka gelaynaa xukmu sakraani fi lqawaaniin alwadciya waa xukunka sakraanku ku leeyahay qawaaniinta wadciga ah ee bini aadmigu ay dejisteen alifnasa qanuun alaxwaal shaksiya alciraaqi qanuunka alaxwaal shaksiya ee ciraaq waxa uu caddeeyey calaa cadami wuquuci talaaqi sakraan sakraanka furiinkiisu inaanu dhacaynin walam yuqayid dalika kaana kuma qaydin bikowni sukrihi in sakraamidiisaasi uu yahay biariiqin mubaaxin waddo mubaaxa inuu ku sakraamay ow maxduurin ama dariiqo maxduura oo laga xaaraantinimeeyey fayajibu waxaa waajiba xamlu nasi hadalka iyo naska iyo caddayntaa in lagu xambaaro calaa idlaaqihi saa uu idlaaqay oo falaa yaqacu ma dhacayo talaaqu sakraanin mutlaqan iyadoo la kala qaadin wakadalika laa yaqacu ma dhacayo nikaaxu sakraani bimuujibi alqaanuuni almadkuur qaanuunka la soo sheegay sa markaa keensanayo liannahu ishtarada wuxuu u shardiyey liahliyati nikaaxi nikaaxa ahliyadiisa wuxuu u shardiyey alcaqla iyo walbuluuqa ayuu u shardiyey wa haadaa kana yadullu wuxuu tusinayaa calaa anna nikaaxa sakraani baatilin inuu yahay id huwa isagu zaa'il lcaqli caqligiisu miduu suulay oo caqligiisii aanu jirin weeye wa yuqaasu calaa dalika kaana waxaa looga qiyaasanayaa saa'iru tasharufaatihi alqowliya fasalwaadkiisii kale qowliga intii soo hadhay lianna shada fii sixatiha ah waxa weeye alqasd walikhtiyaar waa u qasad iyo doorasho wastiqraaruna laa qasda low walakhtiyaar male qasad iyo doorasho midbaba male waxau halkan sheekhu inoogu caddaynayaa bal sida uu arrintaa uga hadlay qaanuun alaxwaal shakhsiya alcraaqi siduu uga hadlay waayo sheekhu waa ciraaqi waana nin qaanuuni ah midda labaad dee qaanuun dal islaama lagaga dhaqmayo ayuu ahaa sidaa daraaddeed ayuu markaa amsilada iyo tusaalayaasha uga soo qaataa mararka qaarkood waxa u soo qaataa ina tusinaya qaanuunka wadciga bal qusuurka iyo naqsiga ku jira iyo ceebaha uu leeyahay iyo sida shareecada islaamku ay u dheer tahay ee ay uga faana horrayso ayuu mararka qaarkoodna usoo qaataa markaa wuxuu cadaynayaa qaanuunka alaxwaal shaksiya alciraaqi inaanu qofka sakraanka ah daraaqiisu dhacaynin kumana qaydin buu yidhi in waxa uu ku sakraamay uu yahay dariiq mubaaxa ah ama dariiq maxduurahoo laga manciyey sakraan ayuunbuu cabireen labadaba kala saarin idan markaana waxa waajib ah in naskiisa iyo caddayntiisa loogu xambaaro sida u idlaaqay oo la yidhaahdo markaa qaanuunku siduu tilmaamayo waa isku mid kii ariiq mubaaxa ku istiqraabay iyo kii ariiq maxduura ku istiqraabayba oo markaa dalaaqu istiqraar ma dhacayo mutlaqan iyadoon la kala qaadin mutlaqanta waxaynu nihi waxa fasiro ama saabiq ama laaxiq baa fasiro oo hadda iminka saabiq baa fasirayo biariiqi mubaaxin ow maxdurin halka iyadoon loo kareegin mutlaqan oo la kala qaadin ma dhacayo furiinkiisu nikaaxiisuna ma dhacayo sida uu keenayo isla qaanuunka la soo sheegay maxaa yeelay wuxuu ahdiyata nikaax wehelowga iyo uqalmidda waxau shardi uga dhigay qofka guursanaya inuu caqli leeyahay inuu qaangaar yahay ina tusinayaa qaanuunkani in qofka sagraanka ah dalaaqiis yani nikaaxiisa guurkiisa uu yahay mid baatila waxba ka jirin maxaa yeele caqligiisi waa suushan yahay oo ma jiro waxaa kaloo labadaa mar hadduu caddeeyo looga qiyaasanayaa waxaa layaaliyo wixii kale tasarufaad qowliga uu lahaa ayadana waa looga qiyaasanayaayo ayaguna ma ansaxayaan oo ma fulayaanoo waxba kama sugmayaan maxaa yeelay shardiga ansixitaankeeda loo shardiyaa waa qasad iyo ikhtiyaar weeye tasarufaadka qowligaa markay ansaxayaan waxaa shardiya inuu qofku u qasdiyo waxa uu ku qowlayuu leeyahay waa inuu qastiyaa waa inuu mukhtaar ku yahay uu doortaa sakraanna qasad uu leeyahayna ma jirto doorasho uu leeyahayna ma jirto wixii uu hadda doortay uu haddana markiiba iska rogayaa nasa qaanuun laxwaani shaksiya alciraaqi wuxuu caddeeyey calaa cadami wuquuci talaaqi sakraani sakraanka talaaqiisu inaanu dhacaynin walam yuqayid daaliga kaana kuma qaydin bikowni sukrihi in sakraanidiisaasi ay tahay biariiqin mubaaxin waddo bannaan oo maxduurin ama maxduurahoo la mamniciyey fayajib waxaa waja xamlu nasi naska qaanuunka in loogu xambaaro calaa idlaaqihi saa uu idlaaqay u daayeen oo falaa yaqacu talaaqu sakraani ma dhacayo mutlaqan iyadoo la kala qaadin ama dariiq bannaanha ku sakraamo ama dariiq xaaraanahe wakadalika sidaasoo kale laa yaqacu ma dhacayo nikaaxu sakraani bimuujibi alqaanuuni lmadkuuri la soo sheegay sida uu kaansanay u waajibinayo liannahu ishtarada wuxuu u shardiyey liahliyati nikaaxi alcaqla iyo walbuluuqa ayuu ahliyada guurka u shardiyey wa haadaa kaasina yadullu wuxuu tusinayaa calaa anna nikaaxa sakraani qofka sakraanka ah ee markaa sakraansan baa loo jeeda guurkiisu baatilun inuu yahay iduwa isagu zaa'ilulcaqli caqligiisu miduu suulayu meesha ka baxay weeye wa yuqaasu calaa dalika waxaa kaloo looga qiyaaso saa'iru tasarufaati alqowliya tasarufaadkiisa qawligaa ee kalena waa looga qiyaasan lianna sharda fii sixatihaa waa alqasdu waalikhtiyaar waa inuu u qastiyo doortaana wasagraanuna laa qasda lahu walakhtiyaar doorashana male qasadna male doorashana male wa fii misr masr nasa alqaanuun raqam shan iyo soddon lisana kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii waxa uu markaa caddeeyey calaa cadami wuquuci dalaaqi sakraan sakraan dalaaqiisu inaanu dhacaynin duuna tafriiqin isagoon kala saarin bayna sakraanin midku sakraanay biariiqin maxduurin ariiqa aan la ogolayn ow mubaaxin ama mubaax yani kii ku sakraamay isagoo kala saarin wa cala hada laa yaqacu talaaqu sakraani ma dhacayo mutlaqan iyadoo la kala qaadin akhdan iyadoo la qaadanayo bicumuumi nasi wa idlaaqihi naskaas siduu u caam u yahay iyo sida u idlaaqaye markaa aan waxba ugu qaydin waxau leeyahay xagga masar hadday u weecanno qaanuunka isagana axwaasha shaksigaah ee maadadiisa ama raqamkiisu shan iyo soddon yahay ee soo baxay kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii waxau isaguna caddaynayaa inaanu qofka sakraanka ah dhacaynin iyadoo aanu kala saarin sakraankii dariiq maxduuraho mamnuuca ku sakraamay iyo kii mid mubaaxa ku sakraamay buu kala saarin mar haddii uu sidaa yidhi sagraan dalaaqiisu ma dhacayo innagoo naska iyo caddaynta caamnimadiisaa ku socodsiinayna oo aan qaydaynin idlaaqiisa iyo caamnimadiisa aan khasisayninna oon mid gaaray ku khasisaynin qaydayn oon mid gaaray ku qaydaynin ayaynu cumuumkiisa iyo idlaaqiisa ku qaadanaynaa wafii misra nas alqaanuun waxa uu caddeeyey raqam shan iyo soddon ee lisana kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii calaa cadami wuquuci talaaqi sakraani inaanu dhacaynin ayuu caddeeyey duuna tafriiqin isagoon kala saaraynin bayna sakraanin mid ku sakraaday biariiqin maxduurin dariiq la xarimay oo mubaaxin ama mubaaxoo bannaan wa calaa haadaa ka haddaan ku soconno laa yaqacu ma dhacayo talaaqu sakraani ma dhacayo mutlaqan ayadoon la kala qaadin akhdan ayadoo la qaadanayo ama lagu soconayo bicumuumi nasi naska caamnimadiisa iyo waidlaaqihiisa u idlaaquu sii daayo b masa qaanuun cuqubaati lmasri wuxuu addeeye laa ciqaaba ciqaabi korkiisa bay ahaanin calaa man qofka yakuunu noqda faaqid shucuuri dareen midla aw ikhtiyaari ama doorasho fii camalihi yacnii camalkiisa aan wax dareena iyo wax doorasho u lahayn waqta irtikaabi lficli xilligaa uu ficilka ku dhac ayuu la imanayo ima lijuluulin ama waali ayuu markaas shucuur aw ah, ilikhtiyaar u noqday ow caahatina ma ama filcaqli kaga sugan waimaa liqaybuubatin ama qaybuuba iyo maqnaansho iyo koomo naashiatin ka dhalatay can caqaaqiira yacnii kiniino mukhadira oo suuxiya ayan kaana nowcaha nooc doona ahaadee idaa akhadahaa markuu qaato qahran canhu qasab markuu qaato aw calaa kayri cilmin minhu biha ama isagoon ogeyn waxaan wax wasakhraaninayo inuu yahay marka uu qaato faalqaanuun aljinaayi almisri yatadiqu waa waafaqaya waa ra'ya jamiici alfuqahaa iyo fuqahada dhammaantood ra'yigooda ayuu waafaqaya alqaa'iliina ee markaa ku qowlayey bicadami mu'aakhadati sakraari sakraan aan loo qabanayna can jaraa'imihi dembiyaalkiisa mu'aakhadatan jinaa'iya yacni qabasho jinaayo iyo markaa inuu kinaaya ida kaana shukruhu markuu yahay can ariiqin mubaaxin ariiq mubaaxa markuu yahay inaan qabasho kinaaya aan loo qabanaynin ay caddeeyeen wayufham min hada nasi waxaa laga fahmaya ana sakraana ku sakraamay biariiqin maxduurin ariiq maxduurahoo la ogoleen kamaa low tanaawara waabay soo qaata almuskira wax waxwaanaya biikhtiyaarihi doorashadiisa ow calaa cilmin minhu ama isagoo cilmi iyo aqoon u leh iyo ogaansha bianna maa yatanaawulu waxaanuu qaadanayaa muskirun inuu yahay laa yanjuu ka nabadgeli maayo min almas-uuliya aljiraa'iya mas-uuliyaddii jiraa'iga ahayd iyo falka madaha kriminalka ah u geystay ka nabadgeli maayo wa yulaaxad waxaana la daymoon cinda tadbiiqi hada nas marka naska la dabaqayo lusuumu tawaafuri faqdi shucuur laasimnimada inay buuxsanto dareen la'aane aw ikhtiyaar ama doorasha lahaade bisababi mukhadir shaygaa mukhadirkae markaas buxiyey sababtiisa fain lam yasil ilinsaanu haddaanu gaarin ilaa hadihi alxaala falaa yantaliqu nas nasku ku dabaqmi maayo wabitaali sida la xidhiidaha dumara ku dabaqmi waayana tajibu lmas-uuliya mas-uuliyaddii baa waajibaysaa waxaa kaloo sheekhu waxay naga soo qaatay qaanuunka ciqaabaadka ee masar ayaa wuxuu odhanayaa ciqaab la saari maayo qofka noqday mid dareenkii waayey ama doorashadii waayey ee camalka iyo hawsha u qabanayey aan dareen ama doorasho aanu lahayn maktigu xilligu ficilkaa samaynayey qofkii ama doorashadiisu meesha ka maqnay ama dareenkiisu meesha ka maqnaa la ciqaabi maayo waxaa dareenka ama ikhtiyaarka uga qaadayna uu yahay tunun iyo waalli ama caaho iyo afo markaa caqligaa kaga timi ama qaybuuba iyo maqnaansho iyo koomo uu masalan ku jiro ama wax kala garasho aan iyo suuxdin uu ku jiro taasoo ka dhalatay caqaaqiir iyo keliin wax sakhraaminaya ama wax suuxinaya noocay doonto ha ahaatee marka uu ku qaato qasab ahaan ama isagoon ogeyn hadduu qaato waxaan waxba sakraaminaya ama caqliga suulinaya inay tahay isagoo nogeen ayuu qaatay markaa wuxuu leeyahay qaanuunka jinaayiga ah ee masar waxa uu waafaqsan yahay ra'yigii fuqahada dhammaantood ay ku tegeen ayuu waafaqsan yahay bimacnaa isaga dee fiqigaas ayaa laga qaatay ee odhanayey inaan qofka sakhraanka ah aan loo qabanaynin jaraaimta iyo dambiyaalka u geysto mu'akhada jinaa'iya yacni qabasho jinaa'iya oo qofkani dembi buu galay ee markaas ha lagu ciqaabo dembigii uu galay looma qabsanayo marka uu sakhraamidiisaasi ay ka timaado can dariiqi mubaaxin ariiq mubaaxa markay ka timaado ilaa waataynu soo tilmaannay inuu markaa la mid noqonayay qofkii muqma calayhiga ahaa ee la miyirdooriyey ayuu la isagu la mid noqonaye qolada fuqahadaasi ee sidaa markaas qaba ayuu markaas waafaqaya iyo jaraa'imtiisa mu'akhada badaniya looma qabanayno way caqliyo tamyiiz ayay ku ay ku ahayd caqliyo tamyiizna meesha ma yaallaan waxa weliba kale oo wuxuu leeyahay qaanuunka jiraaga masjidka kaas ayuu horta caddaynayaa marka weliba ku saqraamo weeye dariiq mubaaxa oo ama lagu qasbo ama masalan isagoon ogeyn waxan wax xumaaninayo inuu yahay markuu qaato oo masalan waxaynu markaana ka fahmaynaa qofka ku sakhraamay dariiq maxduura oo xaaraanahoo loo banaynin masalan isagoo wixii muskirka ahaa ikhtiyaarkiisa ku qaatoo kale wey xashkadiibu isagu qaat khamrigiibu markaa isagoo garanaya cabbi oo og waxaanu qaadanayo wax muskiroo waxwaalinaya inuu yahay kaasi mas-uuliyadda jinaayiga ka badbaadi maayo mar hadduu waxaan u baleeray isagu waxaase la daymoonayaa marka naskan la dabaqayo in ay laga maarmaan tahay oo ay buuxsanto dareen la'aan ama doorasho la'aan xilliga falkaasi dhacayay waa in dareen la'aan iyo doorasho la'aani ay jirto uu sababayo waxa uu isticmaalay ee oqolaanta u isticmaalay ama qasabka lagu siiyey haddaanu insaankiiyo bini aadmigu xaaladdaa gaarin naskan markaa lagu dabaqi maayo oo xaaladdiisu markaa xaalad heerkaa gaadhsana haddaanay ahayn ee wax saqraaminaya haba isticmaale hadduu markaa dareenkii leeyahay hadduu wax kala garanayo markaa naskani ku dabaqmi maayo mas-uuliyaddii jinaa'iga ahaydna korkiisa ayay noqonaysaa nasa qaanuun lcuqubaati wuxuu caddeeyey laa ciqaaba ciqaabi may ahaanin calaa man mid korkiisa yakuunu noqonaya faaqida shucuuri mid dareenkii waayey aw ilikhtiyaari ama doorasho fii camalihi camalkiisa waqta irtikaabi lficli marka uu ficilkaa ku kacayuu la imanayo ima lijunuunin waali ayuu markaas ugu sugwaayey ow caahatin ama ahba bilcaqli kaga sugan wa ima liqaybubatin qaybuuba iyo maqnaansho iyo koomo naashiyatin ka dhalatay can caqaaqiira kirino mukhadira wax suuxinayo oo la siiyey ayankaana nawcuhaa nooceedu noocu doonaba haadee idaa akhadahaa markuu qaato qahran minhu qasab marka uu ku qaato aw calaa kayri cilmin minhu biha ama isagoon aqoonu lahayn oon ogeyn waxan ayuu qaato falqaanuun aljiraa'i almisri yatabiqu wuxuu waafaqaya wa ra'ya jamiici alfuqahaa ra'yigii fuqahada dhammaantood ayuu waafaqaya alqaa'iliina ee ku qowlaya odhanayay bicadami mu'aakhadati sakraani sakraan inaan loo qabanaynin can jaraaimi dembiyaalkiisa muaakhada jireeya qabasho dembiyeed idaa kaana sugruhu markuu yahay sakhraamidiisu can ariiqi mubaaxin ariiq bannaan wayufham min hada nas waxaa laga fahmaya anna sakraana biariiqin maxduurin qofka ku sakraamay wado aan bannaanayn kama low tanaawala lmuskila waaba isagoo qaatay wixii wax waaninayey biikhtiyaarihi ayuu qaatay oo calaa cilmin minhu ama isagoo ayuu qaatay bianna maa yatanaawalu waxaan uu muskirun inuu yahay laa yanjuu yanjuuka nabadgeli maayo min almas-uuliya aljinaa'iya mas-uuliyaddii dembiyeed kama nabadgelayo wa yulaaxad waxaana la deeyon cinda tadbiiqi hada nas naskan marka la dabaqayo luzuumu tawaafuri faqdi shucuur laasimnimada iyo lagamaarmaannimada inay buuxsanto dareen la'aantaasi ow alikhtiyaar ama doorasho la'aantaasi bisababi lmukhadir waxaa markaa mukadirka ah qofka suuxinaya taabtiisa fain lam yasil ilinsaanu haddaanu ila hadihi xaala gaadhin fala yuabaqu nas ama falaa yantabiqu nas naskii ma dabaqmayo kuma dawoolmayo falaa yantabiqu nasu naskii ma dabaqmayo kuma dawoolmayo wabitaali tajibu lmas-uuliya mas-uuliyadii markaa waa ku waajibaysaa haadaa kaa faham waina qaanuuna alciqaabaat albaqdaadi nasa wuxuu caddeeyey calaa naxwi maa nasa caleyh qaanuun ciqaabaat fi lciraaqi aljadiid ee raqamkiisu leeya boqol koob iyo toban sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii xaysu jaa meeshuu ku yimi fi lmaadda maaddada lixaado minuu ka mida laa yus'alu jinaa'iyan lama weydiinayo man kaana kaadi waqta irtikaabi اljariima wakhtigaa uu jariimada ku dhacayuu la imanayey faqida alidraaki dareenkii iyo haleelkii midla aw iliraadati ama doonidii midla lijunuunin waali aw caahatin ama cahiyo ahba filcaqli kaga sugan oo ama ah bisababi kownin fii xaalati sukr wuxuu ku sugaya xaalad sakhraamin aw takdiirin ama xaalad suuxdeed oo nudijad ka dhalatay can mawaada musakira maadooyin markaa wax sakhraamiya ow mukhadira ama wax suuxiya oo ucdiyad lahu la siiyey qasaran qasab loo siiyey aw calaa kayri cilmin minhu biha ama isagoon aqoonu lahayn ilaa ilaa aakhirihi laga gaadho waxau leeyahay sheekhu kaa marka aan fahno qaanuunka ciqaabaadka ee baqhdaad waxa uu caddaynayaa waxa uu caddeeyey qaanuunka ciqaabaadka ee ciraaqee cusub oo mala qaanuunkii hore ayaa qaanuun ciqabaati albaqhdaadi la odhan jiray mid cusub bay markaa samaysteen oo kun iyo sagaal boqol sagaal iyo lixdankii ay samaysteen oo qaanuun ciqaabaat alciraaqi laydhah aljadiid ee cusub halkuu kii hore bakhdaadi ka ahaa markaas waxau odhanayaa maadada boqol koob iyo toban waxaa ku yimi jazaa'iyan ama jiraa'iya jazaa'iya jiraa'i waa isla mid lama weydiiyo jazaa'iyan yacni ayagoo yani laga abaalinayo bay ka dhigantay waxyeelladaa u geystay qofkii xilliga uu jariimada iyo dembiga ku dhacayey idraag iyo haleelkiisii uu maqan yahay ama iraadadiisi iyo doolitaankiisa ay maqan tahay waxa maqnaysiyeena uu yahay junuun iyo waalli qofka ku sugan ama caahad iyo caqliga kaga timi amaba xaalad sakhraamideed buu ku sugan yahay ama xaalad suuxdineed buu ku sugay oo ka dhalatay mawaad markaa uu isticmaalay oo sakhraaminaya ama mawaad mukhadire ahoo markaa qofka markaa suuxinaya ayuu isticmaalay oo qasab loo siiyey ama isagoon ogeyn uu isticmaalay markaa kii hore ayuunbuu la mid noqonaya haada waina qanuun ciqaabaat albaqdaadi naska wuxuu caddeeyey calaa ma calaa naxwin mima kii nasa calayhi wuu caddeeyey qanuun ciqaabaat alciraaqi aljadiid wuu caddeeyey wax la mida ah, mima kii nasa calayhi wuu caddeeyey qaanuun alcuquubaat alciraaqi aljadiid ee raqam boqol koob iyo toban ee lisana kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii xaysu jaءa fi lmaadda lixdan oo minhu ka mida ah waxaa ku yimi laa yus'alu jazaa'iyan jaza ahaan iyo in lagaga abaaliyo awgeed loo weydiin waa dembi ahaanun baa looga jeedaa man qofka kaana ahday waqta irtikaabi اljariima marka uu dembiga ku dhacayay faaqid alidraagti dareenkiisu markaas uu maqnaa haleelkiisu uu maqnaa aw iliraada ama doonid doonidiisu ay maqnayd lijunuunin waali ay u maqnayd aw caahatin fi lcaqli ama caahaya ah fa caqliga kaga sugan aw ama bisababin bisababi kownin fii xaalati sukrin wuxuu ku sugaya xaalad saqraameed aw taqdiirin ama suuxdeed oo nusijad ka dhalatay can mawaadda musakara maadooyin markaas qraaminaya oo mukhadira ama suuxinaya oo ucdiyad lahu loo siiyey qasan qasab ahaan aw calaa hayri cilmin minhu biha ama isagoon ogeyn ayaa la siiyey ilakhwa ila aakhirihi saadisan waa lixaad alikraah waxa weeye cawaaridii muktasabada ahayd waa kii ugu dambeeyey waana kii lixaad waa ikraah iyo qasabkii tamhiid waa gogoldhig alikraahu igraaha iyo qasabka iyo dirqintu min alcawaarid almuktasaba buu ka mid yahay laa min ficli اlinsaani binafsihi kama yimaado ficil insaanku nafdiisa ku sameeyey walaakin min ficli اlgayri bihi ficil cid kale ku samaysay weeye wa sanatakalamu fiima yeli waxaan markaas soo socdana waxaan kaga hadlaynaa aynala socodhisa can taxriifihi inaan marka hore erey bixinno wa shuruudi taxaquqihi shuruudda uu ku xaqiqoobayo waa anwaaci noocyaalkiisa wa munaafaatihi iyo siduu anfinayo ow cadamu munaafaati lilahliya si aanu ahliyaddii labadeedii qayboodba aanu u anfinayna ama u anfinayo wa ahari iyo raadka uu ku leeyahay fii tasarufaati almukrah ka la qasbay tasarufaadkiisa ow bayaanu ow bayaani xukmi tasarufaati almukrah kaa la qasbay tasarufaadkooda xukunkooda caddaynteedii ayaan kaga hadlaynaa uma nakhtatimu alkalaama hadalka waxaan ku gebagabaynaynaa bikelimatin muujaza kelimo yacnii la gaabiyey oo can alikraah fi lqanuun alciraaqi ikraaha iyo qaanuunka ciraaq bal waxa uu ka qabo ayaynu markaas ku gebagabaynaynaa ayuu yihi sheekhu waa kii lixaad ee ka mida cawaaridii muktasabada ahayd ee weliba mar cawaariddu waxay noqonaysay samaawiya iyo muktasaba markaa wuxuu ka mid yahay cawaaridii muktasabada ahayd ee la kasbanayey ayuu ka mid yahay oo halkaa wuxuu ka yahay kii lixaad mararka qaarkoodna dee wuxuu noqonayaa isaga iyo kuwii kale isaguna qayb buu noqonayaa kuwa kalena qayb bay noqonayaanoo awaarida mugtasamada baa laba qaybood u qaybsamaysay qaybu qofku kasabyo ikhtiyaar ku leeyahay qaybtu kasabkiyo ikhtiyaar ku leeyahay baa laba qaybood noqonaysao wax qofka xaggiisa ka yimi imika sakhraamidda iyo dheeldheelidda iyo gefka wax qofka ka imanayay qaybta labaadna waa wax cid kale kaga imanayay taasina qasabka ayay marka xaggaa marka laga eego cawaaridda mugtasabkaa isaguna waa meel kuwo kalena waa meel dhinac kale marka laga eegana waa kii lixaad markaa waxoogay tamiid gooliga ayuu sameeyey wuxuuhi ikraahu cawaaridda buu ka mid yihi kama mid ahaa ficil insaanku naftiisa ku sameeyey laakiin waa ficil cid kale ay ku samaysay waxaanan kaga hadlaynaa buu leeyahy halkan inaan eray bixinno oon eybixintiisa iyo tacriifkiisa aan sheegno inaan noocyadiisa sheegno inuu anfinayo iyo inaanu anfinayno meesha ka saaray nin ahliyaddii ayaynu eegin asarta iyo raadka uu ku sameeyo qofkan mukrahaa la qasbay tasarufaadkiisa ama xukunka uu leeyahay tasarufaadkii qofkan mukrahay ayaynu eegayna kadibna waxaan ku gebagabaynaynaa wili kelimad gaabanoo ikraaha iyo qaanuunka ciraaq wuxuu ka qabo hadiyo goorana usuuliyiintu way soo qaataan qawaaniintaa iyagoo markaa dhinac ujeeddada ay ka tahay bal inay muujiyaan nuqsaanta ku jirta mararka qaarkood ee qaanuunka wadciga qusuurka ku jira ee shareecada islaamku ayla dheerta iyagoo muujinaya mararka qaarkoodna ayagoo dee in la bartaba ka dhigayo ilan qawaaniin markaa macmuulahoo lagu dhaqmaye ayay ahayd imka cabdiwahaab khallaaf oo kale kitaabkiisa usuululfiqiga isagana daf ayuu ka yahay abu zuhra ayaa isagana ka mido dafkiiyo usuulfiqigiisa cabdikaliim zaydaanna waa kan mar walba inoo soo qaadanaya alikraha tamhiidan alikrahu min alcawaarid almuktasaba buu ka mid yahy waxyaalaha soo dariya la kasbado laa min ficli اlinsaani binafsihi ma aha ficil insaanku naftiisa uu sameeye walaakin min ficli اlgayri bihi waa wax hayru isaa ku sameeye cid kale wasanatakalam waa ka hadlaynaa fiimaa yali waxaan soo socda can tacriifi ayaan kaga hadlaynaa wa shuruudi taxaquqihi shuruudda xaqiiqowgiisa wa anwaaci noocyaalkiisa wa munaafaatihi siduu u diidayo ow calayhi munaafaatihi lilahliya ahliyadii inuu diidayo inaan diidaynin waa ariga raadkiisa wa can aharihi fi tasarufaati lmukra ow bayaani xukmi tasarufaati lmukra ama mukraha tasarufaadkiisa caddayntooda uma nakhtatimu alkalaama hadalka waxaan ku gebagabaynayaa bikelimatin muujaza kelimad la gaabiyo can ilikraahi ka hadlaysa fi lqaanuuni alciraaqi qaanuunka ciraaq haddaba tacriifu likraah ikraaha ereybixintiisa weeye eray bixintana wuxuu inoo soo qaadanayaa un tii xagga sharciga tii xagga luqada inoo soo qaadan maayo inkastaoo ay ta luqada iyo tan sharciga ay isku dhowyiin ikraaha marka laga hadlayo masala iminka lisaanuulcarabka oo kale wuxuu odhanaya akrahtuhu bimacnaa xamaltuhu calaa amrin huwa lahu kaarih waxaan ku xambaaray akrahtuhu haddaad imika luqaaan tira waxay ka dhigantay waxaan ku xambaaray arrin uu nacsan yahay qofkani oonu doonayn ayaan ku xambaaray tan markaa ay usuuliyiintuna marka ay ku aadabixinayaanna waa midaan markaa taa ka fogeyn carafa alusuuliyuuna usuuliyiintu waxay ku eray bixiyeen alikraha bitacaariifa mutaqaariba tacriifyo isu dhow fa min dalika waxaa ka mid a ah maa qaalu saaxibu talwiix wuxuu yidhi alikraahu ikraahu waa xamlu lgayri cid kale oo lagu xambaaro alikraahu waxa weeye xamlu lgayri gayr iyo cid kale oo lagu xambaaro calaa an yafcala inuu sameeyo maa laa yardaahu waxaanu raalli ka ahayn oo walaa yakhtaaru aanu dooranaynin mubaasharato inuu la baashiro low khulliya haddii loo banneeyo isaga wa nafsahu haddii loo kala baxo aanu sameeyeen aanu la baashireen oo lagu xambaaran laydhaah wacarafahu kayruhu waxuu ku macrifeeyey ku tacriifiyey biannahu xamlu lgayri waa cid kaloo lagu xambaaro calaa amrin arrin yamtanicu canhu yacnii uu ka reebtoon yahay oo aanu samaynaynin ayaa lagu xambaaray masee loogu xambaaraya bitakhwiifin cabsiin yaqdiru alxaamilu kaa ku xambaarayo cabsiinayana uu karayo calaa iqaacihi inuu ku rido oo wayasiiru algayru qaybkaa la qasbayaana iyo kaa kale la qasbayana uu noqonayaa khaa'ifan mid la cabsan bihi isaga dartii uu la cabsanayo taa kaa ku samaynayo xawaaridii kii ugu dambeey oo ahaa caaridulikraah tacriifkiisii iyo eray bixintiisii ayaynu ku jirnay wuxuuhi carafa alusuliyuuna waxay ku eray bixiyeen usuuliyiintu halikraaha bitacaariifa mutaqaariba tacriifyo iyo eray bixina isu dhow fa min daalika waxaa ka mida ah maa qaalahu saaxibu talwiix kitaabka talwiix la yidhaahdo sheekhii lahaa wuxuu hi alikraahu qasabku waa xamlu lgayri cid kale oo lagu xambaaro oo lagu kalifo calaa an yafcala inuu sameeyo maa laa yardaa waxaanu raalli ka ahayn oo walaa yakhtaaru aanu dooranaynin mubaasharatahu inuu la baashiruu la yimaado aanu dooranaynin low khulliya haddii loo banneeyo isaga iyo wa nafsahu nafdiisa haddii loo banneeyo waxaanu doorteen samayntiisa wa carafahu hayruhu saaxibu tanwiici kayrkii waxay ku tacriifiyeen ama ku horay bixiyeen biannahu xamlu lgayri waa cid kale oo lagu xambaaro calaa amrin arin yamtanicu canhu uu ka reebtoomi u ka yacni aanu samaynaynin oo lagu xambaaranayna bitakwiifin cabsiin na loogu xambaaro cabsiintaasoo yaqdiru lxaamilu kan ku xambaaraya uu karayo calaa iqaacihi inuu ku rido waxaanu ku cabsiinayo oo wayasiiru lgayru gayrka iyo ciddaa kalena ay noqonayso khaa'iban mid ku cabsan bihi cabsiintaas darteed wa haada tacriifu tacriifkan yeeray bixintani tadamana wuxuu dimnisaday ama koobsaday alumuura umuura arrimaha alwaajiba tawaafuruha ay waajibka tahay inay buuxsanto litaxaquq ilikraahi si ikraahi u xaqiiqoobo wa min hama halkaa inoo ka duwanayna fahuwa awdaxu isaga ayaa ka caddaan badan min atacriif alawali tacriifka yeelay bixinta hore isaga ayaa ka cad waxa uu sheekhu inoo sheegay ikraaha tacriifkiisii istilaaxiga ahaa kiisa luqada lafdiisu kaga fogo akrahtuhu bimacnaa xamaltuhu calaa amrin huwa lahu kaarihun waxaa la yidhaha waxaan ku xambaaray wuxuu nacayo xagga istilaaxana culimmadu dhowr tacriif ayay ku tacriifiyeen tacriifka se ugu shaamilsan ee ugu koobidda badan ee waxyaalihii markaas loo baahnaa koobaya waa tacriifka labaad ee saaxibu talwiix waxaynu hore u soo marnay inuu yahay sacdudiin mascuud bin camr atartazani sheekha la yidhaahda inuu yahay ayaynu soo marnay <clears throat> markaa wuxuu ku tacriifiyey buu yidhi waa xamlu lgayri cid kale oo lagu xambaaro inuu sameeyo waxaan u raalli ka ahayn waxa aanu dooranaynin haddii isaga iyo nafdiisa laysu daayo waxaanu samayntiisa doorteen oo aanu raalli ka ahayn oo lagu xambaaro la marsiiyaa la yidhahdaa qolyo kalena waxay ku tacriifiyeen inuu yahay cid kale oo lagu xambaaro arrin uu ka reebtoomayo oo isagu aanu samaynaynin oo lagu xambaaraa la yidhaahdaa waxa loogu xambaaraya lagu marsiinayana waa cabsiin waxbaa lagu cabsiinayaa ciddan markaa cabsiinaysaana waxay awood u leedahay waxaanay ku cabsiinaysa inay ku sabayso hadduu samayn waayo waxaa lagu qasbayo oo qofkina markaa oo arrinkaa ku cabsanaya darteedu wixii lagu hambaanaya u samaynayo markaa wuxuu leeyahay si aynu ka arki doonno tacriifkan dambe wuxuu koobsanayaa arrimihii laga maarmaanka u ahaa in la helo si ikraah u xaqiiqoobo waayo waa inay jirtaa dee waxyeello la gaadhsiinayo haddii uu waxan samayn waayo weliba cidda ay u hanjabaysaana waa inay fulin karto waa inuu markaa cabsidaas awgeed waa inuu waxaa ku sameeyaa waa arrimo inoo iman doonaa carafa usuuliyiina waxay ku tacriibiyeen ku erbixeen alikraa bitacaariiba mutaqaariba tacriibiye isu dhowfa min dalika waxaa ka mida ah maqaalu saaxib talwiic alikraahu waa xamlu lgayri cid kaloo lagu xambaaro alaa an yafcala inuu sameeyo maa la yardahu waxaanu raali ka noqonaynin oo la yakhtaaru aanu dooranaynin mubaasharatahu inuu la baashiru la yimaado low khuliya haddii laysu banneeyo isagiiba nafsahu waxarabahu kayru wuxuu ku tacriifiyey biannahu xamlulgayri waa cid kaloo lagu xambaaro calaa amrin arrin yamtanicu canhu oo markaa ka reebtoomayo maxaa loogu xambaarayaa bitakwiifi cabsiin yaqdiru lxaamilu kan ku xambaaraya cabsiinaya uu karayo calay qaaci inuu ku rido oo wayasiiru lkayru kayrka iyo cidda kale la qasbayaana uu noqonayo khaaifan bihi mid ku cabsoon cabsiinta awgeed wahada tacriifu tadamana wuxuu koobsaday alumuura arrimaha alwaajiba ay waajiba tawaafuruha inay buuxsamaan litaxaquq likraahi si ikraah u xaqiiqoobo wamin uma halkaa inagoo ka duulayna fahuwa awdaxu waa ka cad yahay min atacriifi alawali tacriifkaa hore waa uu ka cad yahay oo iyagana waxay ku tacriifiyeen ficlun yafcaluhu almar'u bigayrihi fayandafi canhu ridaahu aw yafsud bihi ikhtiyaaruhu waxa weeye ficil uu qofku samaynayuu ku samaynaya cid kale deetana ciddaa kale raalli ahaanshaheedii meesha ay ka baxayso ama doorashadiisa ay ku fasahaadayso ama xamlu lgayri cala amrin yamtanicu canhu bitakwiifin yaqdiru lxamilu cala iqaacin wayasiru ayru khaaifan bi waa kan dambe oo laysir weydaariyey un shuruudu taxaquq inikaax waa shuruudda haddaba uu ku xaqiiqoobayo ku dhaboobayo qasbidu kow an yakuuna almukrihu waa inuu yahay ka qasbaya alxaamilu kan ku xambaaraya mutamakinan mid makansanayo ay suurtagal u tahay min iiqaaci maa shay inuu ku rido haddada bihi uu ku hadinay ugu hanjabayo fain lam yakun mutamakinan haddaanu ahayn qofkani qof makansanaya min iiqaaci maa haddada bihi waxaanuu ugu hanjabay ku riditaankiisa oo wakaana almukrahu kan la qasbaya aw faaciluka samaynaya caaliman mid og yahay bicadami qudrati inaanu karaynin kaana tahdiiduhu laqwan buu noqonaya laa cibrata bihi anwaa cibra iyo waxbaa ka soo qaada lahayn an yakuuna almukrihu an yakuuna almukrahu kalaad yakuuna almukrahu kala qasbaya waa inuu alfaacilu ee samaynaya khaa'ifan mid ka cabsan min hada tahdiidi hanjabaaddan mid ka cabsan waa inuu yahay bian yaqaca fii nafsihi nafdiisa waa inay ku dhacdo ana alxaamila kan waxaan ku xambaaraya sayuuqicu inuu ku ridi maakii haddadaw bihii ugu hanjabay cajilan deg inuu ugu ridi yaqiinan si hubaana ayuu markaasu ogyahay ow calaa qanabati danni ama manihiisa qaalibka ayuu markaas nafdiisa ay ugu dhacday wa an yafcala waa inuu sameeyo maa ukriya calayhi wixii lagu ikraahay taxta taahiiri hada alkhawfi cabsidaa raadinteed hoosteeda waa ku sameeyaa taa saddexaad an yakuuna almukrahu bihi waxaa laysku dirqinaya waa inuu yahay ay maa hudida bihi waxaa noogu hanjabay dararan dhib waa inuu yahay yalxaqu nafsa haleelaya biitlaafiha naftii diliddeeda oo biitlaafi cudwin minha ama xubin ka mida diliddeed ow bimaa duuna daalika ama wixii ka hooseeya kalxabsi waa xadhigii iyo waalqaydi xidhxidhiddii iyo waadarbi garaacii ama tahdiidu hanjabaaddii biitlaafi lmaali xoolihiisa in la baabi'in doono loogu hanjabay idaa lam yakun yasiiran haddaanu wax yar ahayn huwa tahdiid muctabar tahdiid iyo hanjabaad ictibaarlii weeye oo yataxaqaqu bihi dikraahu baa ku xaqiiqooday cinda ashaaficiyati waalxanaabilati waaljaxfariyati iyo wa bacdi fuqahaai madhab alxanafi watadiidu hanjabaad bilxaaqil adaabibi la haleeshiinayo biman qof yahumu lmakraha ka la dirqinayo uu hami gelinayo alfaacila ka samaynaya amruhu amarkiisu yucaddu ikraahan baa lagu tagay daljacfariyatu wahuwa kadalika ikraah weeye cinda alxanafiyati idaa waqaa cala zawji markuu zawjkii ku dhaco aw calaa qariibin markuu ku dhaco dii raximin maxramin qof qaraaba ahoo weli maxarimdiisa ah aw waqaa cala lwaladi uu ku dhaco cinda alxanaabilati xanaabila agteeda sheekhu halkan wuxuu inoo gelayaa shuruudda ay lagama maarmaanka u tahay in ay ku xaqiiqoobayo inuu yani kaahu inuu ku xaqiiqoobo shuruudda lagama maarmaanka u ah ama shuruudda marka la helo u ikraahi xaqiiqoobayo waxaana kala jira labadaa waa inaa kala baantaan mukrih oo bisiiqati ismi faacila waa qasbe iyo mukrah oo la qasbo ah waxaanay kala leeyihiin faacil iyo xaamil mukri haddii laydhaa qasbo ah waa xaamil oo u arrin ku xambaaraya waxaan samayntiisa mukrah markay tahay ee la qasbow yahayna waa faacilo waa ka waxaan samaynayo la qasbayo markaa labadaana wayna kala fahmaa wuxuu leeyahay qodobka koobaad waa in ka wax qasbaya ee ku xambaaraya qofka wahan waa inuu awoodaa inuu ku rido ku fuliyo waxaan ugu hanjurayo haddii aanay suurtagalu ahayn waxan inuu ku rido kan loo hanjabaya waxaan samaynayaana uu ogyahay inaanu karaynin tahdiidkiisaasi laqwi buu noqonaya wax ka soo qaad ma leh dee inan yaroon waxba kugu samayn karaynin ayaa kuna qoortaan kaa jari tawaadagtii aan waxba kaa jari karaynin marka waa lai hanjabay umadeeta wixii lagu hanjabay baan sameeyey yani suurtagal maaha inagu ku idhaahdo qoortaan ku hordhiga ama yani xabad baan kugu dhufan nin kugu dhufanaya ama seefdaa u haysto ama mindaa u haysto markaa dhuunta kaaga dhufanaya ama caloosha kaa gelinaya waa inuu yahay oo waxaanuu kugu hanjabaya mid kugu fulin karaya waa inuu yahay haddaanu fulin karayn asa adiguna aad aanu fulin karaynin laqubeenosa ikraah ma noqonayso haddii nin fulin karayaba aanu ahayn oo xabaddanna maba hayso oo meel laakiin ma ogid adigu ma ogid laakiin adigu waxaad isleedahay waxaan kugu fulin karaya markaa ikraah way noqonaysaa mar haddii yaanu fulin karinba adigu aanad oga inaanu fulinaynin waxaa kaloo laga maarmaana qofka la qasbayaa waa inuu ka cabsanayo hanjabaadda macnaha shabci waxaale waa inaanu ka fogen karaynin waa inuu nafdiisa yacni ay ku dhacdu filayo qofkani inuu waxaan ugu hanjabay hadda ku fulinayo yaqiinan buu hubaa waa qof uu yaqaano dee aan wuxuu ku hanjaba aan baajinne sameeya welibana caajilan waaynayta hadduu idhaha sanad kadib baa noqon kaa jari doonaa ama bilo kadib taasina ictibaar male inuu hadda dhiman doono iyaa urhaya ee waa markuu leeyahay hadda caajila haddaan ayaa waxaan kugu samaynayaa marka yaqiinan buu hubaa inuu ku fulinayo ama calaa cudurati danni malihiisa ayay ka qaalib tahay welibana waa inuu ku sameeyaa waxaan lagu qasbayo iyadoo cabsintaa raadkeeda iyo ta'siirkeeda jawaari ku sameeya hadduu haba ku hanjabe iska tago oo teedaba wixii laygu hanjabaya baan samaynaya dee taasiirka iyo raadkii cabsinta kumaad samaynin waxaan lagu qasbayo ee loogu hanjabayaana waa inuu yahay dhib nafdaadii tagsiinaysa oo lagu leeyay qudhaan kaa jaray ama xubin ka midaan kaa jaray ama yacni wax intaa ka hooseeya oo jeelkaan kuu dili waanku xidhxidhi oo gebigaagaba geedkaasaan kugu xidhxidhi waanku garaaci oo dhowdaan kaa saari waa inay tahay xagga xoolahaaga ayaan baabiin aqalkaagaaba cagaf baan gelin haddii xoolahaa loogu hanjabayo in la baabiin doono aanay yarayn ee wax fara badanayeen aqalkaagaan duwin bararkaaga saan baabi waxaasaan soo samayn tahdiid iyo hanjabaad muctabara bay noqonaysa ikraahna waa ku xaqiiqoobayaan shaaficiya xanaabila jacfariya bacda fuqahaa alxanafiya haddiise xoolo ay wax yar yihiin kunkaa shilin baan kaa googoyn ay tahay ama koobkaa shaha baan kaa laadi ikraah noqon mayso xaqiiqo inaada ma jirto waxaa kaloo iyana taadiid muctabara noqonaya odayaa jacfariyadu ay yidhaahdeen haddii lagu hanjabo in dhib la gaadhsiin doono cid qofkan la qasbayo arrinkiisu uu khuseeyo uu hamiyo murugo gelinayo haddii la yidhaha adigii waxba lagu samayn maayo laakiin waxaa la leeyahay ciddaad adigu yacni arrinkiisu ku murugo gelinayo ayaa lagu samaynaya baa la yidhi yani soddon gaabo waxaa ku samaynaya baa la yidhi ikraah baa lagu tirinaya iyana cinda aljacfariya kadalika ikraah waxaa noqonaya waya cinda alxanafiya haddii yani zawjkii uu ku dhacayo la yidhaha xaaskay waxaa la yeeha ama ruuxu dumada ninkaygla waxaa la yeela la yidhaahdo ama qof qaraaba a tihiinoo laakiin dii raximin maxramin waxaa looga jeedaa kuwa aydaan isgeyin maxarimta maxram haddii la waa kuwa ayaan isgeyin raxmkiiba markaa haday qaarna yani qaar la isgeyn qaarna qaaran la isgeyin bay noqonayaan ayana dhibbaada gaarsi xalab waxaa le hadii ilmahaagiba waxa gaarsiinaya tahdiid buu noqonaya iyo hanjabaad xambaliyadoo kale waxay shardi ka dhigayaan inay dhibtu dhab ahaan u taabanayso cabsiinta meesha way ka saarayaanayu waa inay dhibtu taabanaysaa shuruudu taxaquqi likraahi shuruudda uu ku xaqiiqoobaya ikraahu an yakuuna almukrihu kan qasbaya wiya yaha alxaamilu kan ku xambaarayaa mid makansanaya ay u suurtagal tahay min iqaaci maa shay rididdi ku rididdi haddada bi ugu hajabay fain lam yakun haddaanay mutawakilan mid makansanaya minay qaaci maa haddada bihi waxaan ugu hanjabay kuridiisa oo wakaana lmukrahu kan la qasaya ilfaacilu kan samaynayaana yaa caaliman midow bicadami qudratii inaanu karaynin kaana tahdiidu wuxuu noqonayaa laqwan laqwiyo hadaltee ayuu noqonaya laa cibrata bihi aan wax cibra aan lahayn itnayn an yakuuna almukrahu weyniga kan la qasaya ilfaacilu kan samaynayaa khaa'iban mid ka cabsanaya min hada tahdiidi hanjabaada haddaadan soo dhicin karayso oo ninkani waxaaba ku anjabaya waa naas iska dhicin karayso iyadaha jawaab ma noqonayso marka welidiga khaaifan min hasadii marka cabsanaya baan yaqaca fii nafsii waa inay ku dhacdaa ana alxaamila kan ku xambaari sayuuqicu inuu ku ridi maakii kii bihi uu ugu hanjabay caajilan deg deg inuu ugu ridiyo qiila sibaalabu ayuu ugu dhacay naftiisa oo calaa ama malihiisa sidii warkaa u badan yahay wa an yafcala waa inuu sameeye maa ukriha caleyhi wixii lagu qasbay taxta taahiiri hada alkhawfi cabsida yani taaiirin dheeraadkeeda hoosteeda waa inuu ku sameeyaa karaata an yakuuna almukrahu bihi waxaan laysku qasbi waayinaya ey maaka hudida bihi ama hadada bihi ugu hanjabay dararan dhib waa inuu yalxaqu nafsa nabda ama yulxiqu nafsa haleeshin bitilada ama yalxaqu nafsa haladay bitilada dilideeda oo bitilada cudurna ama xubin ka mida oo bimaa duuna daalika ama kaa wixii ka hooseeya kalxabsi waa xidhidii jeelka walqaydi xidhxidhidda xaygii uu helayy wadarbi iyo garaaciddii ama taadiidu hanjabaad biitlaafi lmaali maal diriddii loogu hanjabo idaa lam yakun yasiiran haddaanu maalkaasi yarayn huwa tahdiid muctabar tahdiid iyo hanjabaad وyتxqq bه dikrاahu baa ku xaqiiqoobay cinda الshaaficiyati واlxanaabilati واljacfariyati iyo bacdi fuqahaaء اlmadhab الxanafi wتabiidu hanjawaada bilxaqi ladaa dhibaadaysiin loogu hanjawa biman qof yahum اlmukraha kan la qasbayo wahmi gelinayo alfaacila ka amruha amarkiisu dhibaato in la haleeshiyo cidu qofka la qasbayo arrinkiisu hami gelinayo yucaddu ikraam baa lagu tegay cinda aljacfariyati yahumu lmukra alfaacil amruhu hami gelin yucaddu ikraam baa lagu tegay cinda aljacfariyati wa kadalika ikraam weeye cinda alxanafiyati idaa waqaca ala zawji markuu sayiga ku dhaco aw calaa qariibin uu ku dhaco yani ku dhacayo dii raahibin maxrami qaraabooyinkii maxaarimta ka mida aw waqaca calalwaladi uu ku dhaco cinda alxanaabilati anwaac likraah waa qasabka nuucyaalkiisii qasaba alxanafiyatu likraah waxay u qaybiyeen ilaa qismayni laba qaybood ikraahin mulji ow kaamil ow taam wa ikraahin hayri mulji ow naaqis waxay u qaybiyeen ikraaha laba qaybood ikraah mulji ah oo qofka yacni waxaan u gelinaya ama dhammaystira ama taamo iyo ikraaha kayr mulji ah oo aan wixii u gelinaynin markaas ama naaqisaa xanafiyada ayaa u qaybiyey qolyaha kale xanafiyada ahayni ayagu waxay tilmaameen waxa ikraaha ku xaqiiqoobayo saadilka iyo garaaca daran iyo xarigga iyo waxyaalihii qofka la qasbaya dhib gaarsiinaya laakiin muljiga kayru muljigu ma qaybiyaan garaaca iyo xaaligga yar iyo igtiaabay ku tiriyaan hadduu shaksigu yahay dadka markaa sharafda leh oo lagu yidhaahdo ama waa waa laguulayn doonaa ama maalin baa lagu xuri doonaa igraa bay noqonaysaa qof markaa aanu sharafa oo aan markaa xaliga iyo waxyaalaha geyin laakiin dadka dee iska caadiga ah maalin iyo walow yar olaynaya iyadii kiraaha ma noqoto qasama alxarafiyatu likraah waxay u qaybeen ilaa qismayni laba qaybood ikraah mulji ikraah markaa yacni kalifaya oo qofka waxan u gelinaya ow kaamilin buuxa ow taamin dhammaystiran iyo wa ikraahin hayri mulji aan markaas qof waxaan u gelinayn ow naqisan ama dhiman alikraahu lmulji huwa aladii waa ka yakuunu noqonaya biitlaafi nafsi nafda dilideeda ow bicudwi minha ama xubin ka mida lianna xurmata alacdaai xubnaha xurmadoodu ka xurmati nafsigeeda tabacan laha iyadoo iyadoo raacaya wa min hada alqabiili waxaa ka mid ah tahdiidu hanjaad biitlaafi jamiici ilmaali maalka dhammaantii baabiintiisa loogu hanjoogo aw biqatli man mid diriddii yahumu linsaana insaanka waa mid gelnaya amruhu amarkiisu calaa ra'yi man mid ra'yigii haddaan ku soconno jacala ka yeelay hada tahdiida ikraahan ka yeelay wa sumiya hada nawcu min alikraah muljian baa lagu magacaabay liannahu yuljiu lfaacila ka samaynaya wuxuu gelinaya wa wuxuu u dhibaato gelin ilaa mubaasharati alficli ficilkaa inuu la baashiro khowfan isagoo ka cabsada min fawaati nafsi nafdi dee inay ka baxdo aw ilcudwi ama xubinka huwa yufsidu alikhtiyaara ikhtiyaarkii iyo doorashadu faa'iideeya ayuu fasaadiya wayucdimu aridaa taa noqoshadana meeshu ka saara walaakin laa yucdimu alikhtiyaara laakiin doorashada meesha kala saaro waxau sheekhu leeyahay ikraaha muljia waxaa la yidhaahdaa ay xanafiya u yaqaanaan ka ku yimaadaa ee aan nafda diriddeeda ama xubin jariddii wixii gaadhsiisan ayuubaa ikraha mulki la yidhaahdaa oo wuxuu leeyahay xubinkii iyo nafduna waa isku xurmo oo dee xubinkii nafdiimu raacsan yahay waxaa kaloo ikraaha mulki ah ay u yaqaanaan hanjabaad loogu hanjabo qofka hantidiisa oo dhan in la baabi'inayo ama cid arrinkiisu uu murugo gelinayo oo la yidhahdo waa la dilayaa ciddii markaa arrinkaa ka dhigtay ikraha sii jacfariyadii oo kale waxaan u leeyahay noocan waxaa lagu magacaabay kraa muljaho leanna wuxuu u dhibgelinayaa oo markaa ku dirqinayaa inuu qofkani la yimaado ficilkan soo ka cabsanaya dee nafdu inay ka baxda ama xubinkaa laga jaro marka mulji ahi ikhtiyaarka iyo doorashada qofka wuu fasahaadiyaa raalli noqoshadiisana wuu tiraa meeshuu ka saara laakiin ikhtiyaarka iyo doorashada meesha kama wada saaro aliklan mulki wa huwa aladii waa ka yakuunu noqonaya biitbaaci nafsi naf dirideeda aw bicudwin minha ama xubin ka mid a lianna xurmata acdaa'i ka xurmati nafsi ayuu leeyahy talahalaa iyadoo raacaya wa min hada alqabiili waxaa kamid ah taadiidu biitbaaci jamiici lmaali xoolaha dhammaantii oo la dilo aw biqatli man mid dilidiiyo hum linsaana qofka uu hami gelinayo amruhu arrinkiisu calaa ra'yi man mid haddaynu ra'yi ku soconno jacala hada taadiida ikraahan ka yeelay wa sumiya hada nooc min alikraahi mulji'an baa lagu magacaabay liannahu yulji'u alfaacila faacilka wuxuu markaas u dhibigelinayaa oo yudaru markaas u dhibaato gelin ilaa mubaasharati alficli ficilka in la baashiro khofan isagoo ka cabsanaya min fawaati nafsi nafdi inay ka tagto oo nafdi ay ka baxdo awilcudi ama xubinkii wahuwa yufsidu likhtiyaara doorashada ayuu fasaadiya wayucdimu ridaa rallesho meeshuu ka saaraa walaakin laa yucdimu likhtiyaara doorashada meesha kama saaro وبيان bayaanu dalikana waxa weeyaan alikhtiyaara huwa alqasdu waa u qasad ilaa maqduurin wax la karo mutaradidin oo noqnoqonaya bayna alwujuudi jirid iyo walcadami jirid la-aan ayuu بترجيح qasin muu u qasinayaa bitarjiixi axadi jaanibayhi labadiisa dhinac aw bitacbiirin aakhara huwa alqasdu waa qasd ilaa ficli shay shay samayntii aw tarkiha marka tegitaankiisa bitarjiixin min alfaacili iyadoo ka samaynaya uu kala xoojiyey wahada almacnaa laa yazuul biiglay kuma suulo falmukrahu yuuqicu alficla biqasdi ilayhi isaga ayaa u qasinaya liannahu yakhtaaru wuxuu dooranaya maa huwa ahwow calayhi waxa u fudud wa aysaru ee u sahlan faidaa awqaca alficla almukraha markuu rido kaana ficluhu wuxuu noqonayaa tarjiixan lahu rajayaduu ka rajaha calaa wuquuci maa shayda ciddii haddada bihi waxa loogu hamjaray dhicitaankiisa wuxuu ka rajaxay waxaanuu samaynayo walaakina alfaacila ka samaynaya lamaa kaana markuu ahday hayra mustaqilin midaan la kabaynin biqasdihi wainama ikhtiyaaruhu ikhtiyaarkiisu mabniyun uu ku dhisan yahay cala ikhtiyaari alxaamili kan ku xambaaraya doorashadiisa waikraahi qasabkiisa kaana ikraahu lfaacili faasidan buu noqonaya ama ncidaamu ridaa raalli ahlasho waayideed bilikraahi lagu waayey falianna aridaa huwa raqbatu bishay waa jacayl shayga la jeclado walirtiyaaxu low iyo isagoo loo riyaaqo wahaadaakaase laa yakuunu ma noqdo maca alikraahi ikraac la jirkeed ma noqdo waxa uu sheekhu leeyahay caddaynta in doorashadu in meeshan uu fasahaadinayo oo meeshiina doorasha jirto waxa weeye ikhtiyaar waxaa la yidhaahdaa uqasad arrin loo qasdiyo arrin la awoodo arrinkaasoo ilaa wujuud iyo cadam u dhaxeeya jirid iyo jirid la-aan u dhaxeeya ayaad u qasin markaa labadiisaa dhinacee jiridda iyo jirid la-aanta ayaad midkood ka rajixi kii kale oo ama wixiibaad baad samaynoo jiritaankiisi baad xoojin ama waad iska dayno jirid la-aantiisi baad xoojin tacbiirkeeda haddaan ku cabireen wuxuu leeya waa shay loo qasiya samayntii ama ka tegitaankiisa samayntaa iyo ka tegiddaana waxa kala rajaxaya samaynaya oo qofka samaynaya macnahaasi ijraaha kuma suulayo oo isaga ayaa ficilka qasabkiisa kula imanaya isaga ayaa dooranaya ka u fudud ee u sahlan ma waxaan lagu qasbayuu sameeyaa oo wuu ijaabiyaa mise wuu iska daayaayoo dee waxaan lagu qasbayay waxaan lagu hanjabaya saa ugu dhacaan awgeed haddii markaa ficilkii lagu qasbayey uu sarayo ficilkiisaasi wuxuu noqonayaa rajaxaadu waxaa uu samaynaya ka rajaxay ku dhicidda waxaan loogu hanjabayay laakiin qofkani maadaama uu yahay midaan isagu qasadka inuu shaygan u qasinaya aan la keliyoobin ee doorashadiisanu isagu waxaan samaynteeda dooranaya uu dul saaran yahay doorasho cid kale iyo qasabkeed ikhtiyaarkiisaas waa mid faasida ah raalli ahaansho inaad meesha jirinna dee raalli ahaansho waa jacayl shayga la jeclaadiyo oo riyaaqid loo riyaaqo mar haddii shaygii lagu qasbayna kaasnima yaalla meesha wa bayaanu daalika waxa weye an alikhtiyaara walqasdu waa qasad ilaa maqduurin wax la karaya loo qasiyo mutaradidin shaygaasoo noqnoqonaya bayna alwujuudi jiridii walcadami bitarjiicin ayaa loogu qasay rajaxaad iyo xoojin axada jaanibeyn cala alaakhara laga xoojiyo ow bitacbiiri alaakara huwa alqasdu waa qasad ilaa ficlisa isaga samayntiisa loo qasiyo oo tirki amaka tegitaankiisa bitarjiixi xoojin min alfaacili ka ahaaday wa hada almacna laa yazuulu bilikrahi kuma suulo falmukrahu ka la qasbaya yuuqicu lficla wuxuu ku ridi biqasdi ileh u qasdiga u qastiyey liannahu yakhtaaru wuxuu dooranaya maa huwa awano caleyh waxa u fudud waa isra ee u sahlan faida waqaca alficla almukraha markuu rido kaana ficlu wuxuu noqonaya tarjiixan lahu rajaxaduu ka rajaxaya kan uu sameeyey calaa wuquuci maa hudida bihi waxaa loogu hanjabay dhicitaankiisa walaakina alfaacila lamaa kaana markuu aday hayra mustaqilin midaan la kalaorin biqasdihi wainama ikhtiyaaru doorashadiisu mabniya ay ku dhisan tahay cala ikhtiyaari alxaamili kan xaamilkaa doorashadiisa wikilaayga sabgiisa kaana ikhtiyaaru faacili faasidan buu noqday amana cidaama ridaa raal noqosho waaye dadbiri karaaye qasabka lagu waaye falianna ridaa huwa daqratu waa jacayl fi shay la jeceliyo wa irtiyaaxu iyadoo loo riyaaqo wahada laa yakuunu macal ikraahi kaasina qasab la jiridii ma noqdo wallah aclam halkaa inoogu joogo